bsm اllaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu kitaabu الnikaax waxaan soo haynay alfusuul fii siirati rasuuli اlxaafid ibni kahiir axkaamtii nebiga u gaarka ahayd oo ummadda kala gaarka ahayd yaan soo haynay kitaabu الnikaax wa fiihi caamatu axkaami اtakhsiiصaati الnabawiyati wa fiihi kitaabkan dhexdiisa caamatu axkaami اtakhsiiصaati الnabawiyati waxyaabaha nebiga lagu gaar yeelay oo lagu khasisay axkaamta ku saabsan badankeed ayaa kitaabkan ku dhex jirto waxyaabaha nebiga lagu gaar yeelay lagu khasisay badankeed ayaa kitaabunikaax dhexdeed ah calaa saaxibiha afdal الsalaati wassalaam walnadkurhaa aan sheegno muratabatan iyadoo isku aadan cala alaqsaami alatii dakaraha alasxaabu qaybihii ay asxaabta ku sheegeen liyakuuna si uu u ahaado aksara lahaa mid aad u koobmitaan badan wa ashala tanaawulan mid aad u sahlanaan badan tanaawulan xagga wa ashala inuu ahaado mid sahlanaan badan tanaawulan xagga qaadashada ayb waxay u kala qaadaan marka wax waajib isaga ku ahaa oo nikaax ku saabsan wax isaga u bannaanaa oo keyrkiis aan u bannaanayn wax isaga xaaraam ka ahoo keyrkiis xalaal u ah saas ay u qaybiyaan kutubta culimmada takhsiisaadka kitaabunikaax dhex galo siyaabahaasay u qaybiyaan wax nikaaxii ku saabsan oo isaga u bannaan keyrkiis aan u bannaanayn wax isaga ka xaaraam ah oo keyrkiis xalaal u ah xurmada uu gaar ku yahay iyo wax isagu markaas yacni waajib ku ah keyrkiisna aan waajib ku ahayn ayb falqismu اlأwalu qaybka hore wahuwa maa wajaba calayhi waa wuxuu nebiga korkiisa waajib ku noqday duuna hayrihi kayrkiis laakiin aan waajib ku ahayn oo nikaax ku saabsan mas'alatun amarahu اllahu tacaala alla wuxuu amray nebiga bitakhyiiri aswaajihi naagihiisa inuu door geliyo oo uu khiyaar geliyo ayb inay isaga doortaan ama inay adduunyada doortaan marka wuxuu u jeedaa nebigu waajibay ku ahayd laakiin kayrkiis waajib kuma aha faqaala tacaala allah wuxuu yidhi yaa ayuha الnabiyu qul liaswaajika waxaa ku dhahdaa in kuntunna haddii aad tihiin idinku turidna alxayaata noloshii inaad doonaysaan addunyaa dhow wasiinatahaa dhaldhalaalkeeda haddaad doonaysaanu sidaa tihiin fatacaalayna kaalaya umatickunna idiin raaxeeye wa usarixkunna idin sii daaye saraaxan foofin jamiilan aad u qurux badan baa idin foofinayaa waxna waa idin siinayaa waana idin foofinayaa si fiican wa in kuntunna haddii aad tihiin turidna allaaha alla inaad doonaysaan warasuulahu aad rabtaan wadaara alaakhirata iyo daarta dambe fa faina allaha alle acadda lilmuxsinaati haweenka ixsaanka falo oo min minkunna idinka xaal ay idinka mid yihiin ajran buu u diyaariyey alle ajriga oo cadiiman weynin badan yaa ayuha اnabiyu qul liaswaajika nebiga waa la amray marka naagihiisa inuu soo kulmiyo ou yidhaahdo haddaad adduunyo rabtaanna waa idin sii daynaya haddaad alleh rasuul iyo aakhiro rabtaanna waa idin haysanaya oo ilaahayna ajar badan buu idiin diyaariyey caaishou ku bilaabay weliba ayb meeshan marka waajibay ku ahayd isaga takyiir masaladan marka masalo takyiir baa la yidhaahdaa qofku inuu haweenta khiyaar geliyo inay isaga rabto iyo inay nafsadeeda rabto ayb nafsadeeda iyo isaga inay doorato dadkan waa u bannaan yahay sidaa waa yeeli karaa amaa laakiin haddii nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga takhyiirkii uu sameeyey waa mid waajib ku ahayoo la amray annaga laakiin waajib naguma aha ninna inuu naagtiisa ama naagihiisa uu ku yidhaahdo aniga iyo nafsadiinna kala doorta waajib ma aha laakiin nebiga isaga amar allah siiyey waajib bay ku ahayd isaga korkiisa taas marka waa mas'alo waqad akhraja fi الصaxiixayni can caaئiشhaةa radia اllahu canha dikra hada الtakhyiiri ayay caaisho ka soo saareen xaggeeda saxeeynkana ku soo saareen wa anna allaha alla amarahu bidalika inuu sidaa amray waihtalafa alasxaabu asxaabtii way iskhilaafeen shaaficiyada u jeedaa hal kaana dalika waajiban calayhi ow mustaxabban ma waajib bay ku ahayd takhyiirkaas mase mustaxaboo sunno ayuu u ahaa calaa wajhayni laba weji yani wej haddaad maqasho asxaabta shaaficiyada baa waxa ay iyagu isku khilkhilaafaan iyaa marka waxaa weeyaan ayaa oo imaamkana uusan qowl iyo waxba ku lahayn ayaa weji la yidhaha weji qowl haddii la sheegana imaamkii baa loo jeeda صaxaxa الnawawiyu alimaamu الnawowi wuxuu saxiix yeelay iyo wagayruhu iyo kayrkii alwujuuba waajib inay ahayd buu imaamu nawowi uu saxiix yeelay aayaddana saasaa ka muuqato wاkhtalafa اlasxaabu waxay isku khilaafeen hal kaana yajibu jawaabuhunna hal kaana yajibu waajib miyay ahayd jawaabuhunna iyaga jawaabtooda cala alfawr inay jawaabaan masalo kaloo tan la socoto waayo yacni inay mar allaale markuu nebiga aniga iyo alle iyo aniga iyo daarta aakhiro oo meela iyo nafsadii iyo adduunyo mid kale doorta inay markiiba u jawaabaan waajib may ku ahayd iyagu hal kaana yejibu jawaabuhunna jawaabkeedu arrintaa ma waajib miyuu ahaa cala alfawri si deg deg ah ow huwa cala ataraakiya mise waa laga soo fiirsan karay ayb oo gadaal marka jawaabta waa looga keeni karay isaga calaa wajhayni bay iskugu khilaafeen qaala bnu sabbaan waxa uu yidhi maa macnaahu walaa khilaafa wax khilaaf kuma jiro annahu khayara caaishata caaisha inuu khiyaar geliyey cala taraakhi caaisho iyada inuu yidhi ka soo fiirso muddaan ku siinayaa inuu yidhi taa khilaaf kama taagna biqowlihi xadiidkii nebiga warkiisa uu ku yidhi falaa calayki an tasta'mirii abawayki falaa calayki dushaada maahan oo wax dhiba male an tasta'mirii abawayki labadaadii aabba inaad ka soo fasax qaadato ama ama ka amar qaadatood la tashato ayb xadiidkaa marka wuxuu tusayaa inaysan cala ahayn oo cala taraakhi ay tahay xataa qaaluu alamma qaaluu waxay yidhaahdeen falamma اkhtarnahu markay doorteen mid walbaa markuu ku bilaabay adaan ku doortay bay tiri fahal kaana xaruma calayhi طalaaquhunna markay isaga doorteen oo adduunyadii ay iska daayeen oo nebiga ay ku baaqi noqdeen ay doorteen nebigu xaaraan miyuu ka ahaa inuu furo naagahaas calaa wajhayni bay iskugu khilaafeen wasaxaxuu annahu laa yaxrumu waxayna saxiix yeeleen xaaraan inaysan ka ahayn naagahaas inuu dib ka furo ilaa ana allaha tacaala laakiin alle xarama calayhi nisaa'a hayrahunna alla wuxuu xarimay oo nebiga dushiisa uu ka xarimay naagaha isaga doortay kuwa aan ahayn inuunan guursanin waa aayadda laa yaxilu laka الnisaءu min bacdi walaa an tabadala bihinna min aswaajin walow acjabaka xusnuhunna suuraة اaxzaab maxaa sidaa loo yeelayna mukaafa'atan abaalgud lisaniicihinna waxay sameeyeen loogu abaalgudayo maadaama iyaga markii la dooransiiyey adduunyadii ka tageen isaga doorteen waxaa loogu abaalguday naag kale inuunan soo guursanin oon kuwa ahayn uma abaaxahu lahu alla waa u banneeyey haddana mar kale markii ugu dambaysay litakuuna lahu اlminnatu fii dalika si uu markaa nebiga haweenkaasi gallad ugu yeesho ayb qaalat caaishatu marka isagoo loo banneeyey ayuu haddana iska dhaafay ayb marka abaalow ku yeelanaya qaalat caaishatu radia allaahu canha waxay tihi caaisha maa maata rasuulu llahi sal l slam nebiga ma dhimanin xataa ubiixa lahu nnisaa intii naagaha looga banneeyey ayb ilaa naagaha loo banneeyo nebigu lama oofsanin yacnii aakhiru xayaatihi waa loo idmay ayb marka mar laakiin waxaa jirtay markii ikhtiyaarka oo iyagu ay doorteen isaga waa laga reebay inuu naago kale la guursado intaas ayb intiibuu marka muddo uu hayey markii dambe waa loo oggolaaday laakiin saasoo ay tahayna dee nebiga waxba kuma soo darin ayb ayb alqismu اثaani qaybka labaad maa xaruma calayhi waxaa nebiga korkiisa xaaraan ka ahaa oo min anikaaxi nikaax ah duuna hayrihi isaga kayrkiina aan xaaraan ka ahayn hadda halkan waxuu ku galayaa nikaax nebiga xaaraan ka ah hayrkiisna aan xaaraan ka ahayn annaga noo bannaan nebiga laakiin aan u bannaanayn qaaluu waxay yidhaahdeen kaana yaxrumu calayhi waxaa xaaraam ka ahayd nebiga ayb imsaaku man ikhtaarat firaaqahu cala asaxiixi imsaaku man inuu haysto ayaa xaaraan ka ahayd ikhtaarad dooratay firaaqahu isaga tegistiisa dooratay cala saxiixa sida saxiixa ah yacnii naagtu hadday doorato yacnii nebiga inay ka tagto ama markii loo soo guri geeyaba ay aynan raboonnin oo ay doorato inay iska tagto ama ikhtiyaarkan markuu dhacay tii dooran lahayd inay nebiga ka tagto inuu haysto nebiga isaga kuma ahayn yani xaaraanay ka ahayd laakiin qofka kale naagta iyadoon rabin hadduu iska haysta markaa ama ay dooratay yacnii inay ka tagto ay jeclaysatay inuu iska haysto waa yeelo karaan qaaluu waxay yidhaahdeen kaana yaxrumu calayhi dushiisa waxaa xaaraam ka ah imsaaku man haweeney inuu haysto ikhtaarad dooratay firaaqahu ka tegistiisa cala saxiixi bikhilaafi hayrihi hayrkiis laakiin maya minman yukhayiru dooransiinayo imra'atahu haweentiisa kayrkii oo haweentiisa dooransiiyo isagu sidaa maanu xaaraan kama noqonayno hadduu doono haday iyada nafsadeeda doorato dalqad uga furnaatana inuu iska soo ceshto ama uu dib ka guursaday iyo waxaasoo dhan waa lahaa fa innahaa low ikhtaarat hadday doorato firaaqahu ka tegistiisa ayb fa innahaa low ikhtaarat firaaqahu lima wajaba calayhi firaaqahaa wallaahu tacaala aclamu lamaa wajaba calayhi firaaquhaa waa meeshaan fainahaa low ikhtaarat hadday doorato firaaqahu ka tegistiisa lamaa wajaba calayhi isaga korkiisa waajib ku noqon maayo firaaquhaa ka tegisteeda limaa wajaba calayhi firaaqahaa buu dhigay marka macnaha sidaan marka lamaa wajaba calayhi firaaquhaa wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen bal kaana yufaariquhaa takaruman nebiga laftirkiisa wax waajib ku ahaa oo xaaraam ka ahaa ma jirine yacnii kaana yufaariquhaa wuu faaruqayay takaruman maamuus iyo yacnii e, maamuusitaan unbuusaa u yeelaayay ee wax xaaraam isaga ka ahaa dushiisa ma jirin sidaana qaar baa yiri buu leeyahay mas'alatun hal kaana yaxillu lahu nikaaxu lkitaabiyati naag kitaabiyada inuu guursado nebigu xalaal isaga ma u ahayd yahuud iyo nasaaro naag iyada fii xaalati gaalnimadeeda iyadoo yahuudiyad ah oo gaal ah iyadoo nasraaniyad oo gaal ah nebiga hoostiisa ma ahaanaysaayo ma guursan karaa saan ogsoonahay ummadda waa loo banneeyey xaaraan kama ah alyowma uxilla lakum اطayibaat waطacaamu aladiina uutuu اlkitaaba xillun lakum waطacaamukum xillun lahum wاlmuxsanaatu min almu'minaati wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu اlkitaaba min qablikum ila aakhiri اlaaya wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu اlkitaaba min qablikum waa yahuud iyo nasaara marka iyaga in la guursado oo ninku ninka muslimkaa naag yahuudiyada naag nasraaniyada uu guursado way u bannaan tahay bishardi inay tahay muxsana yani muxsanadana waxaa lagu fasiray muxsanaatin marka la leeyahay cafiifaatin yani inay yihiin kuwa dhowrsan daynan dhowrsanayn suuqeeda ay ku jirto ma la guursan karaaday iyadu markaa zaaniyad tahay ama dadkan naagahan markaa nimanka saaxiibada la-a ah iyo hadday tahay in la guursadaa ma bannaanaanayso maxaa yeele shardigii muxsanaatin ayaa meesha ka maqnaanaayo muxsanaadna cafiifaad baa loo jeedaa xaraa'ir hadda lagama wado maxaa yeelay yacni waxaan u jeedaa inay xor yihiin keliya maahanoo addoon awalaanba addoon kitaabiyada awalaysanba u bannaanaynba ninku hadduu rabo inuu addoon guursado waa inay mu'minad ahaato ee addoon kitaabiyada nikaax inuu ku rido oo nikaax u qabtaa iyada ma ma ma yacnii aayadda waman lam yastatic minkum dawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaati baa leeyay qofkii markaa waankaa xaraa'irta aan guursan karin famimaa malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat kuwa addoommada ah oo gabdhihiinnii mu'minaadka ahaa ah yaa la yidhi marka mid gaala ma addoon ahaan inuu ku haysta maba ahanba marka muxsanaatin bimacnaa cafifaatin baa loo jeeda naag suuqa isaga jirta maya hal kaana yaxilu lahu nikaaxu lkitaabiyati marka naag kitaabiyada nebigu muminiinta waa garannay nebiga xalaal ma u ahayd calaa wajhayni bay iskugu khilaafeen saxaxa anawowiyu alxurmata alimaamu nawowi wuxuu saxiix yeelay xaaraan inay ka ahayd nebiga maxaa yeeley nebiga nudfadiisa rixin gaal eh, gaala inay dhex gasho wax uu alla waa ka hufay macnahaasnudfo nebi inay rixin yani markaasi kaafirad ah khaatamulambiyaa'i walmursaliin nudfadiisu inay gaal dhex gasho riximkeed ou galo waa laga nasahay midda kale naagta nebigu uu guursado mu'miniinta waxay u noqonaysaa ummahaatulmu'miniinay ka mid noqona iyadoo gaala say ummahaatulmu'miniin u noqonayna mu'miniintii ay hooyo hooyooyin ugu noqonayaan ayb waxyaabahaas oo dhan baa marka ku jiri kara xadiid kalena waa sheegaan isagaan u daynayna ibnu kaiir wa huwa ikhtiyaaru ibnu surayj waa ibnu surayj tan uu doortay wاlstakriy asxaabuulwujuuh waxan o dhan wa abi xaamid almarwasiy almarwaruudiy wاstadalla shaykhu abu nasr ibnu sabaaq wuxuu deliishaday lihada اlwajhi wejkan deliil buu u keeno faqaala wuxuu yidhi liqowlihi salى اllahu calayh ali wasalam uu yidhi zawjaatii fi اddunyaa naagahayga adduunyada aan ku qabo zawjaatii fi اlaakhirati waaye xaasaskayga aakhiro iyadoo gaala nebigu inuu janno gelayaa la ogyahay naag gaala marka see janno iyada ma gelaysaba waa laga xarimay zawjo uma noqon karto ayb uma xaka alwajha alaakhar wejka kaleu sheegay kadib wa huwa alibaaxatu wejka kale waxaa weeyaan waa bannaan yahay nebigu waa guursan karaa aayadda cumuumkeedana laga qaadanaa bay dhahayaan qoladaasoo wاlmuxsanaat alyowma uxilla lakum اطayibaat waطacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum lakumtaa marka nebiga mu'miniintau la wadaagaa waa caam qoladaas iyagu marka aayadda ayay qabsadeen marka nebiga wax ka reebayoo saxiixo sariixana male bay leeyihiin aayadduna waxba ma soo reebin marka nebigu waa u bannaanayd sida mu'miniinta ay ugu bannaanayd oo kale wa kaannahu maala ilayhi waaba isagoo u leexday ka u iishayba uma qaala marka mid dambaad moodaa dambe inuu u iishay abu naasir ibni sabaaq uma qaala waxa uu yidhi wاlkhabaru falaa xujata fiihi xadiidku wax xujaa kuma sugna lijawaazi ana man taزawaja bihi minhuna aslamna yani wuxuu leeyahay eh, khabarku middaani kuma jirto lijawaazi anna man tasawaja bihi waxaa bannaan qofkii guursado qofka uu guursado oo minhunna iyaga ka mida kitaabiyaadkaasi aslamna inay islaamayaan baa ayaa dhici uu leeyahay qultu wahada alxadiidu laysa lahu aslun yuctamadu calayhi xadiidkan asal loo cuskada male buu yidhi fii rafcihi nebiga u koryeelidiisa loo koryeelay wa innamaa huwa min kalaami bacdi asaxaabati saxaabada qaarkood hadalkoodii uun weeyaan ayb oo camaar ibnu yaasir ayaa wuxuu yidhi markii waqcatuljamal caaisho ay markaa dhankaas kale jirtay ayaa dad baa marka waay caaisho iyo ayaa la sheeg sheegay markaasuu wuxuu yidhi waa ogahay uu yidhi caaisho inay tahay umma yacnii hooyadiin inay tahay oo ay tahay wa zawjatu nebiy sala allahu calayh waali wasalam fi اlaakhira xaaskii nebiga aakhiro xaas ugu ah inay tahayna waan ogahay buu yidhi marka bacdu saxaaba hadalkan ku hadleeno waxay yidhaahdeen maadaama caaisho xaaskii nebiga ay adduunyada ku ahayd aakhirana zawjadiisii weeyaan innahaa zawjatu nabiyikum fi dunya walaaakhira markaa saxaabadii baa dhaheen masalada laftirkeeda saxaabadaba hadhahaan dhahaan haddii la doonee waxaad dareemaysaa uun saxaabadu inaynan wax nowcan maa si tawqiif ugu baahan yay tahay ayb wainamaa huwa min kalaami bacdi الصaxaabati waqaala abu isxaaq almarwasiy waxa uu yidhi laysa bixaraamin inuu guursado xaaraan kama ahayn nebiga sal l slam wa fii jawaazi tasariihi biاlamati اlkitaabiyati addoon kitaabiyad ah inuu suriyaysto oo yacnii addoonnimo uu markaa ugu tago iyadoo addoon ah yani tasari iyo nikaaxaa kala jiro nikaaxu waa guurka caadiga tasarigana waa addoontiisii oo isagu uu jimaaci karo oo ilaayaddu tay ahayd aw maa malakat aymaanukum ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum marka ninku asoo afar qabo xor ah addooma hadduu leeyahayna waa iska markaasi milkulyemiin ayuu ugu tegayaa nikaax maahane milkulyemiin waayo waxa uu ugu tegayo marka middii nikaaxa waa ka soo baxnay imaamu nawowi wuxuu rajaxay xaaraan inay ka ahayd isaga qowlkaas marka saxaabada iyo haddii laysu geeyo iyo macnaha waxaad mooddaa marka taas nawowi saxiix yeelayo inay aad u xoog badan tahay wa fii jawaazi tasariihi inuu suriyaysto u bannaanaanshadeeda biاlamati اlkitaabiyati addoon yahuud ama nasaaro ah inuu tasari ku sameeyo aw taswiijahu biاlamati اlmuslimati ama addoon muslimada inuu guursado alaau awjuhin baa ku sugan saddex wej asaxuhaa kan ugu saxiixnimo badan uu yahay annahu yubaaxu lahu waa loo bannaynayaa tasari lkitaabiyati kitaabiyad inuu addoon ahaan ugu tago walaa yubaaxu lahu loo bannayn maayo laakiin nikaaxulamati almuslimati addoon muslimada inuu nikaaxsado uma bannaanayn isagu bal yaxrumu taas xaaraan bay ahayd waa laba mas'ale marka addoon oo kitaabiyad ah ma guursan karaa wuxuu leeyahay wejka saxiixa inuu ma guursan karaa maahane addoon kitaabiyada addoonnimo ma ku haysan karaa addoon ahaan ma u haysan karaa wejka saxiixa waa u bannaan yahay buu dhahaya mas'alada labaad waxay tahay addoon muslimada nikaax tasari maahan tasari waa u bannaan yahay maaryaba waa kii nebiga uu haystay sala allahu calayh ali wasalam oo ibraahiim u dhashay laakiin addoon muslimada nikaax ma u qabanayaa ma guursan karaa maya kaas maxaa dhacay qofka xorka inuu addoon guursado waxaa loo shardin jiray dhowr shardi mid xor ah inuu weysan yahay lacagtii uu ku guursan lahaa iyo meherkii isaga bixin lahaa haweeney xor ah inuusan awoodin koow midda labaad waa inay mu'mino tahay addoontaasi midda saddexaad waxaa weeyaan inuu zina iskaga baqaayo aayadda qur-aanka suurat nisa saasay leedahay dalika liman khashya alcanata minkum waman lam yastaطic minkum dawlan an yankixa almuxsanaati اlmu'minaat famima malakat aymaanukum min fatayaatikum اlmu'minaat wallahu aclamu biiimaanikum bacdukum min bacdin fankixuuhuna biidni ahlihinna waatuuhuna ujuurahuna bilmacruufi muxsanaatin hayra musaafixaatin walaa muttakidaati akhdaan faidaa uxsinna fain atayna bifaaxishatin hadday markaa faaxishay waxaa la yimaadaan facalayhinna nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab daalika liman khashiya alcanaka minkum daalika yani xukunkaa la sheegay yaa iskalena liman khashiya alcanata minkum qofkii zina iskaga baqayaa xukunka iskale ee nebiguma zino isaga baqaa marka maya nebigu zino iskagama baqayo awalba waxaa loo jideeyey addoonta qofka guursanayey waa qof zino ka baqay naag xora aan guursan karin oon yacnii eh, mahar uu ku bixiyo iyo lacag uu ku qarash gareeyo aan heli karin qof noocaas oo kale ayaa addoon muslimada inuu guursado loo ogolaa awalba marka daalika liman khashya alcanata eh, ayaa meeshii ka maqnaa nebiga yani waxaa weeyaan macquul maahan waana ka mu yacnii cismadiisa waxay keenaysaa zino inuusa iskagaba baqayninba walidaalika marka naagtii addoon muslimada nikaax uma qabanayo marka la leeyahy meeshaasi ka socotaanbal yaxrumu xaaraan buuba kaa ka ahaa wa alamatu alkitaabiyatu faqadaca aljumhuuru jumhuurtu waxay gooyeen bitaxriimi nikaaxihaa calayhi laakiin culimmada badankood waxay gooyeen buu leeyahay addoon kitaabiyada nikaaxeedu inuu xaaraam ka yahay iyada taasna tasarigiibuu ka soo hadlay wejka saxiixa ah tasari ahaan bay ugu bannaanayd addoon kitaabiyada inuu suriye ka dhigto ayb nikaaxeeda maya isagu yani ma bannaano haddii iyadoo xor abal khilaafkii aan ogeyn uu ku jiray iyadoo addoona maxaad u malaynaysaa marka waarada alxannaaiyu fiiha wajhayni buu ku socodsiiyey wahumaa daciifaani jiddan waa laba wajo aad daciif ah wafaracuu hunaa meeshan waxay ka tafriiciyeen furuucan faasidatan furuuc aad faasid u ah tarkuhaa owlaa min dikrihaa in laga tagaa ay ka wanaagsan tahay in la sheegsheego yacnii intan baan joogaynaa buu leeyahy furuuc kalay sii wadeen oo in laga tagaa oo laga aamusnaadaa ay ka khayr badan tahay in la sheego wahaada nawcu nowcan oo min alkhasaa'isi khasaa'ista ahna allatii tii weeyaan zajara canhu ibnu khayraan walimaamu ibnu khayraan iyo imaamuulxaramayn midday diideen wahumaa musiibaani fii daalika noocyadaanna tafriicaadkan waa ku way ku toosan yihiin alqismu اhaaliثu qaybka saddexaad maa ubiixa lahu min alnikaaxi duuna hayrihi waa wax nebiga loo banneeyo nikaax ah kayrkiisna aan loo bannaynin wax isaga loo banneeyey hayrkiisna xaaraanka oo naga xaaraan naga ah mas'alatun maata salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi nebiga wuxuu ka dhintay can tisci niswatin sagaal naagood watafaquu calaa ibaaxati tiscin waxay isku waafaqeen sagaal inay nebiga u bannaanayd sagaal hayruhu sagaal ma guursan karaa maya annaga sagaal ma guursan kara afar ka badan maya wاkhtalafa asxaabunaa asxaabteennii waxay isku khilaafeen fii jawaasi ziyaadati sagaal ka badan nebigu inuu guursan karo faالصaxiixu annahu kaana lahu dalika way u bannaanayd sagaal inuu ka badiyo laakiin isaga ayaa markuu dhimanayay sagaal ku gaabsaday wuu ka badin kari oo nebiga sal ا l slam lagumaa dhibin isagana faصaxiixu anahu kana lahu dalika wadaliiluhu ma fi اlbukhaariyi can bundaar can mucaadi bni hishaami can abiihi can qataadata can anasin qaal kaana rasuulu llahi sal اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yaduufu calaa nisaa'ihi naagihiisa ayuu ku wareegayey fi saacati alwaaxidati halka saac min leylin habeena ow nahaarin ama maalin ah wa hunna xdaa cashara kow iyo toban bayna ahaayeen marka qultu lianas baa waxaan ku idhi hal kaana yudiiqu dalika oo nebigu ma awooday kow iyo toban naagood maalin gelinkeed ama saacad inuu isu wada maro oo uu jimaac ku maro awooddaa ma lahaa qaala waxa uu yidhi anas kunnaa nataxadau waxaan ku sheekaysan jirnay annahu ucdiya in la siiyey quwata alaaaiin soddon nin xooggood inuu nebigu lahaa wa fii riwaayati arbaciina afartan nin kartidood iyo xooggood inuu nebigu lahaa baan ku sheekaysan jirnay marka kow iyo toban naagood yacnii wuu u tegi kari uma rawaahu اlbukhaariyu min xadiidi saciidin can qataadata can anas wacindahu tiscun buu wariyey wa qaala anas tasawaja sala اllahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu guursaday hamsa casharata mra'a han iyo toban haween ah han iyo tobanka laakiin hal mar ma wada qabin kuwayaal marka ama ka dhintay qaar markaa yanii wadakhala bialaai cashara saddex iyo toban ayuu dukhuulay nebiga oo uu jimaacay wاجtamaca cindahu waxaa agtiisa ku kulmay hal mar daa caشhraa koo iyo toban wamaata can tiscin sagaalna waa ka dhintay mar waa jirtay koo iyo toban ay ku kulansanaayeen hoostiisa laakiin markuu dhimanaya sagaal ayuu ka dhintay waqaalahu qataadaةu ayضا sidaa buu yidhi wadakara bnu sabaaq fii shaamilihi qaala waxa uu yidhi waqaala abu cubayd ayb tazawaja rasuulu lahi sal l slam nebigu wuxuu guursaday amaaniya caشharaةa imra'a sideed iyo toban naagood watakhada min alilaa'i alaaan addoomahana nebigu wuxuu yeeshay saddex baabkan marka maxaa ku jirana nebiga waxyaabihii loo banneeyey qeydkii aan loo bannaynin afar naag ka badan isagu inuu guursado waa u bannaanayd hayrhuna uma bannaanayn khulaasada marka taas qofkii marka hadduu guursado afar ka badan biduuni tawiil ashyaa marka ninka xorka ah afar naag ka badan inuunan guursan karin oo nikaax ku jamcin karin waa macluum min addiini bidaruura oo kale qof kastoo muslima wuxuu garan karan haddii marka afar uu ka badiyo waxaa weeyaan waa ii bannaan tahay uu yidhaahdo sidaan aniga baabkaygu sharcigan aad ka hadlaysaan ima khuseeyo dadka yacni hadday darajaad iyo maqaamaad iyo meelaha qaarkood ay gaaraan naagaha dhanba yaa yacni sharci qabanayaa ma leh oo sharcigan iyo waxaan axkaamtan aad u jeeddaan waa axkaam caamada loogu talagalay ama dadka khawaasta iyagu axkaam kaley leeyihiin hadduu sidaas qabo waa ku gaaloobay ninkaa warkaasi waa yustataabu fa in taaba wailaa duribat cunuquhu war diinka usoo laabaa lale diinka waa ka baxday hadduu soo laabto waa khayr hadduu soo laabo waayo horaa qoorta looga goynayawilaaye iyo welinimona meel uma taalle sandaqe kufri baa meel u yaalla haddii uu leeyahay waxaan anaga baababkeenna lama yaqaano waxaan anagu waa noo bannaan yihiin hadduu sidaa dhahay amaa ta'wiil iyo wax yani jahli ku dhisan oo kale haddii naag shanaad oo kale iyo waxa uu ku guursado waa loo caddaynaya waana la kala geynaya taasoo kale marka say ku imaan kartaa midda ta'wiilkaas waxay ku imaan kartaa ninka isagoo farnaag iska qaba iyo mid furayba maalan hal dalqad buu ku furay ayb intay ciddada ku jirtay ayuu mid kala guursaday soo isdhahayo adigu afar ma qabtiduu isleeyahay isaga ma yaqaano qof naag ciddo ku jirto dalaaq rajciya ku maqan waa naag oo fii xukmi zawja waay ma yaqaano waxaas waa masalo daqiiqa oo kutub in laga fahmo u baahana taas markaasuu mid kaleo iska soo guur xalay asagoo mid furay ayuu habeen dambe mid kale iska guursaday hadde ninkaasi shan naaguu qabaayo ogow nacam middaas isaga rajcada ugu maqan iyo middan dambeu soo guursaday iyo saddexdii hore marka laysu geeyo shan buu qabaa ka noocaasoo kalea marka waxaa laleeyahy war waxaan kuuma bannaana naagtan ka tag waa la kala geynayaa midaan kale tan intay ciddo tirsanayso waa naagtaadiioo kale haddaad dhimato waa ku dhaxlaysaa dalaaq aad ku ridaan ayaa haleelaayo wamaa ilaa daalika marka waa ku dhacaan bacdu naas ataa waxaan aqooninba diin iyo wax akhriyo oo waxaa dhacdo mararka qaar ku dhacaba waxaasoo kale oo aan ogeyn ama yacni aan fiqiga ka fahamsanaynba taasna waa naag shanaadoo kale la mid tahay laakiin mid middaasoo kale haddaanay ahaynoo ninkani ou sagaal iyo toban iyo eh, iyo hadduu qaba yacnii konton naagood iyo hadday guri isaga joogaan kaasoo kale waa sindiiq wixiis hadduu bannaystaba waxaasna ta'wiil iyo meesha ma taasoo kale ta'wiil ma aadaysa ayb wakhtalafa markaa wuxuu leeyahay mas'alatun taas halkaas uga baxay marka mas'alatun qaaluu waxay yidhaahdeen wa kaana yasixu caqduhu bilafdi اlhiba ayb wa kaana yasixu caqduhu baa ansaxaayey caqadkiisa nikaax bilafdi اlhibati buu ku ansaxaayey lafdi اlhiba yani waxaa laga wadaa naagtu hadday u timaado ay tiraa waa isu kaahibeeyey sidaa uu nebiga ku qaato ayaa u bannaanayd liqowlihi tacaala uu yidhi allah subxaanahu watacaala wamra'atan mu'minatan wamra'atan ayaa lagu xalaaleeyey mu'minatan oo mu'minada in wahabat nafsahaa lilnebiyi hadday nafsadeeda nebiga siiso nebi alla waa iskaa siiyey saasuu ku qaadanaya in wahabat nafsahaa lilnabiyi hadday u hibayso in araada nebiyu nebigu hadduu doonaa yastankixahaa inuu nikaaxsado khaalisatan laka khasladaas iyo xaaladaas iyadoo adiga kuu barax tiran min duuni lmu'miniina mu'miniinta ka sokow dadkeennan kale marka waxaa weeyaan nikaax bilafdi lhiba maya naagtu ninka hadday yani waa isu kaa hibeeyey dhahan waa ku qaatay ma soconaysa ilaa jeer weligeeda loo tago oo uu bixiyo oo sidii markhaatidii shuhuuddii nidaamkaas marka lagu bixiyo laakiin nebigu waxaas inuu maro ma u ahayn isaga waajib kuma ahayn waa masale marka isaga u bannaan dadka kale laakiin aan u bannaanayn aayaddaana tilmaanto min duuni اlmu'miniin waidaa caqadahu bilafdi اlhibati nikaaxa haddii uu ku gunto lafdu اlhiba saasoo kale hadduu ku dhaco falaa mahra bilcaqdi caqadkaasi meher ma leh oo nebigu sal l sl inu marka caqadka noocaas meher ku bixiyo ma lahayn walaa bidukhuuli dukhuul ou jimaacana naagtu meher ku yeelan maysa ille waa naag is soo hibaysay bikhilaafi hayrihi hayrkiisa maya wahal kaana yanxasiru alaaquhu fi alaa wahal kaana yanxasiru ma ku koobnaa nebigu alaaquhu alaaqiisa fi alaai sida dadka caadigaoo kale saddex dalqadood miyuu nebiga lahaan jiray sida annagaba aan saddex dalqadood ugu qabno fiihi wajhaani laba wej ayaa ku sugan asaxuhumaa nacam kan ugu asaxsan uu yahay haa licumuumi اlaayati aalaaqu marataani aayadda waxay leedahay aalaaqu marataan alaaq waa maratan bacda maratin waa laba kolmo ka saddexaad aawo marka fain allaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu kan koowaad iyo midka labaad wuxuu leeyahay eh, faimsaakun bimacruufin ow tasriixun biixsaan midka saddexaad laakiin fain dallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayra marka nebigu sidaasoo kale miyuu ahaa haa isaguna saddex dalqadood buu lahaa waqiila laa baa layidhi maya liannahu lammaa lam yanxasir nikaaxuhu nikaaxiisu markuusan soo xasrismin uusan soo koobmin fil arbaci afar haddaanu maadaama uunan ku soo koobmin lam yanxasir alaaquhu fi alaqaati alaai alaaqiisuna saddex kuma koobna marka wahada daciifun waa iska ra'yi buu yidhi kan waa daciif marka licadami talaasumi iska laasimi maayaan nebigu in afarnaa ka badan u bannaan tahay dalaqaadkiisuna inay saddex ka bataan ma ka laasimayso u leeyahay masalatun marka waxaan oo khilaaf a ah markuu ka sheekaynayo cilmiba adi kaaga ziyaadaya masaladii lagu ijmaacay tii laysku khilaafay khilaafku ma'kadkiisa meesha laga qaatay meeshuu ku qotomo daliilkiisa wixii daciifa waxaan daciif ahayn in la ogaado masأlaة wakaana yubaaxu lahu الtazawuju bغayri waliyin ayb wakaana yubaaxu lahu ayb meeshii hadaaye baa safxada saddex boqol soddon iyo labo wa fii jawaazi tasariihi biاlamati اlkitaabiyati ayb ow taswiijihi buu yidhi ow tasawujihi biاlamati اlmuslimati inuu guursado guuriye maaha taswiij buu dhigay tasawujihi waay inuu isagu guursado waayo maaha inuu guuriye lagama hadlaayo meeshaas marka waa saxidii u baahan tahay wa kaana yubaaxu lahu waxaa u bannaanaa nebiga atasawuju guursi naag inuu guursado biayri waliyin weli la'aan bilaa weli inuu naag guursadaa nebiga u bannaanay walaa shuhuudin markhaati la'aan inuu guursado cala saxiixi lixadiidi zaynaba binti jaxshin annahaa kaanat tafkharu calaa aswaaji nebiyi sal l salam nebiga xaasaskiisay u faani jirtay wa taquulu waxay dhihi jirtay zawaja kunna aabbayaalkiin iyo dadka idinka walaayadiinna leh baa idinka idin guuriyey wazawajani illaahu anna alla i min fowqi sabci samaawaat aniga weli iyo aabba iyo walaal iyo miima guurinin allah kor iga soo guuriyo min fowqi sabci samaawaati rawaahu lbukhaariyu xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa nebigu nikaaxyadiisu weli inuusan waajib ku ahayn isaga yacnii waxaa u barka dhinaca ibaaxaduu soo geliyo waxaa u bannaanayd haween inuu guursada bilaa weli ma lagu bushin kara marka nebigu haween haween fara badanoo uu guursaday wuxuu ku guursaday yacni haweenkaa weligood awliyadoodiiba u guuriyeen ma lagu bushin karo annaga waxaan ka hadlayna waa ibaaxo wa ma u bannaan tahay waa waa shay wixii u bannaanaa intuu iska dhaafa nebiga takarum iyo maamuus darteed inuu aabbayaalka u warsado maba ma diidaysa ibaaxada ma joojinaysa taasaa in loo ogaado ayb marka dadka intiisa kalena weli la-aan ma guursan karaan oo xadiidkii nebiga sal ll l slam wuxuu ahaa laa nikaaxa ilaa biwaliyin nikaax ma ansaxayo weli mooyaane xadiidkii kalena wuxuu ahaa imamra'atin nukixat bikayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baail naagtii weli la-aan la nikaaxo nikaaxeedu waa baail waa baail waa baail ayb aayadda qur-aankana waxay leedahay haweenka in la guuriyo iyay tilmaamaysaa ayb walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu nimanka mushrikiinta naagihiinna ha u guurinina ma la dhihin yani yaynan guursanin ma la dhihin ayaan loo guurinin idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu hadduu idin yimaado nin diinkiisa iyo dabcigiisa aad raalli ka tihiin u guuriya naagta ha iska wadato lama dhihin maaas o dhan waa adilla ma waankixul ayaamaha minkum ayb guuriya kuwa garoobka iyo kulli marka gabar iyo garoob labadaba weli bay u baahan yihiin keliya waxaa kala duwan habka wax loogu sheegayo gabadha marka guurkeeda lasoo doono aabbaheed inuu marka yidhaahdo ninkan makuu guuriyaa hadduu ku kuf yahay shib hadday dhahdo iskaga guurin karaa intaa bay ku kala bedelan yihiin garoob laakiin waxaa laga rabaa idin sariix iyo guuriyaa laga rabaa iyada aamusitaan iyo waxaa lagaba rabaa alhayibu tusta'mar waalbikru tusta'dan macnaheeda saas naag baa la guuri karaa biduuni weli waa garoob wax jira maaha shaqo soomaaliya iyo jahli ayay ku dhisantahay garoobku weli la-aan ma la guuri karo iyada laftirkeeda marka imaamu shaafici sidaasuu marka qariray wuxuuna deliil ka dhigtay xadiidkii macqil ibni yasaar waidaa طallaqtum الnisaءa fabalagna ajalahunna falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna idaa taraaduu baynahum bilmacruuf haddaad macnaha manaha haddaad naagihii furtaan wakhtigoodii ciddada ay dhammaystaan oy gaaraan falaa tacduluuhunna idinka owliyada ah oo gaaweenka mas-uulka ka ah ha ka mancinina inay nimankoodii hore guursadaan waa aayadda macnaheedu waxayna ku soo degtay macqil ibni yasaar gabar buu walaashiis buu nin ku daray waa soo furay ciddadii baa ka dhammaatay haddana inay nikaax cusub isnikaaxsadaan bay rabeen macqil baa loo yimid markaasuu yidhi ku siin maayo waa ku siiyey waa soo furtay ciddadiibaa dhammaatay mar labaad ma ku seenayo markaasa aayaddan soo degtayoo hadiidinaa la leeyahay uu leeyahay marka haddii weligu naagtu waa garoobe ha layska guursada hadday ahaa lahayd falaa tacduluuhunna macno ma yeelateen ninku waa iska wada lahay naagtan garoob weli uma baahna hadday yani fakarkaas hadduu sax yahay aayad inta laga soo dejiyo lama dhaheen macqilow guuri gabartaas gabadha yani walaasha oo nin ila garoob bay ahayd iyada waa lasoo furay marka imaamu shaafici aayaddaasuu deliishaday iyo axaadiid fara badan iyo aayado kale qur-aanka ku jiro waana mas'alo yani aad waadix u ah waay qumuud iyo wax yani ku jira maaha madaahibta afarta abu xaniifa isagu wuxuu yidhaahdaa haweentu hadday weyn tahay qaangaar tahay waa iska guursan kartaa biduuni weli sababta wuxuu leeyahay waa beec oo kale alaab inay gaddo ay leedahay inay wax soo iibsato waa u bannaantahay guurku muxuu ka duwan yahay buu leeyahy saas ra'yi waaye marka waxaasna waa ra'yiguna hadduu nas khilaafo meel cidlaal looga tegayo waxaan soo axaadiid maahan soo ma aha bukhaari isaguna wuxuu wariyey caaisha min xadiidi caaisha waxay leedahay nikaax afar nooco ahaa jiray waagii jaahiliyada nooc ka mida marka wuxuu ahaa midka hadda la yaqaanay naagta in laga doono weligeeda uu nikaaxo meherna la sheego markaasay waxay tihi falamaa bucita muxamadun sala allahu calayh ali wasalam hadama nikaaxa aljaahiliyati ilaa nikaaxa annaasi alyowm markii nebi maxamed la soo bixiyey nikaaxii dhammaa waa burburiyey jaahiliyadii ilaa kan maanta maahani oo markaas ay sheegtayo kii weliga in naagta laga doonto ahaa ayuu baaqi yeelay intii kalena waa baabi'iyey bacdi naas baa marka waxay yidhaahdeen waxaan mafhuumulcadad waaye cadadna mafhuum male iyo waxaase inay ugu jawaabaan damceen mafhuumulcadad maaha waa mafhuumu takhsiis cadad maba yaalle ilaada waxa ka dambeeya waaba takhsiis ilaada waa mukhasis waay waa adawaatu takhsiis waa ilaada waxa marka cadad maahan waxa meeshan la fiiriyey cadadku meel horow ku soo go-ay kaana nikaaxu fi ljaahiliyati calaa arbacati anxaa ninkii ku yidhaha nikaaxu afar bis buu ahaa ayaad kula doodi kartaa doodaas nikaaxu ama afar ha ahaado ama konton ha ahaadee taas annagu iskuma haysannee nikaax kaloo saxiixa oon kan caaisho soo reebtay aan ahayn ma haysaa adiga nacam waa may waxa midkaas lagu qaatayna mafhuumulcadad maaha mafhuumulcadadku waa ninka kugula dooda afarta yaad dhihi kartaa afar waa ka badnaa shanuu noqon karaa lix buu noqon karaa boqolba ha noqdo laakiin wixiiba jiray jaahiliyadii waa la baabi'iyey bay tihi hal maaha kaasi marka taksiis baa la geliyey isagaana sax noqon markaasi iyaguna marka madhabka saxdaa ah waxaa weeyaan sidaas qofna inaanu guursanin waxay nebiga marka laga reebo biduuni weli inaanu qof guursan karin ninkii guursadana nikaaxiis waa baail hadduunan ogeyn oo jaahil iska ahaa oo dad culummaa ay qaldeen gadaal inta ka haleelo nikaaxiisa nikaaxiisaha cusboonaysiistaayb wixii hore markaa uu sidaa ku dhalayna wax dhibaatooy leedahay male waa wax shubha ku dhashay waaye nikaaxa markuu shubha ay ku jirtana nasabka waa ku sugnaadaa nikaaxu shubhaha nasabka waa ku sugnaadaa ayb laakiin in lasii socdo maaha lasii taraaraxon ayb oo waa lasii wadaya la yidhaahdo koraan soomaalida ku wada dhalatay iyo inta la yidhaah lasii wada maaha nikaaxa shubha ku jirto ahaa waxay ku dhashay nikaaxoodu waa yani nasabkoodu waa aabit waa sugan yahay laakiin lasii wada maya wakhtigan marka ninkii og oo sidaas wax ku guursadana isagu baatilo wax ku qabaa aan in la kala geeyo isaga iyo cidda u markaas qabo waxaan marka eh, masaafada iyo waxaas lagu sheegay yacni waa taxayul iyo yacni xeeladaysi iyo wixii waajib alla sharcigu uu dhigay oo agga xagga laga maraayo weeyaan <clears throat> shaygana waxaa fiican inuu toos loogu yimaado ayb albaabkii uu lahaa laga soo galo waana kishi iyo khiyaano dadka in waxaas loo jawaabo ninka waxaa u jawaabayana gabadhiisa marka la wato qofuusan jeclayn oo watana inuu boqolaal cilal iyo cudurdaaro ou la yimaado hadhow uu ku bushiyo oy ka mid tahay inay yidhaahdaan gabadhan nin culamaa dhalay adigana yacni waxaa weeyaan adiga iyo faracaagaba culummo ma tihiin saa darteed nikaaxa maba raalli kuma nihin waa baaba'na waxaan marka waxaa weeyaan waa nooc taxaayul iyo ummaddii oo la kharibaayo isaga inuu kharibmana qofka uusan rabin waxyaabaha wax noocaasay ku marmarsiyoodaan whal kaana yubaaxu lahu التزawuju fi اlإxraami calى wajhayni marka wuxuu yidhi wakaana yubaaxu lahu tasawuju biqayri waliyin baa u bannaanaa walaa shuhuudin cala saxiix xadiidkii zaynabna waa sheegay waxaa jaahilnimada marka dadka qaarkood inay u deliishadaan nebiga ayaa weli la-aan guursaday marka nebigaan uga dayanaynaa ninka ku dhaho ka warran maxaad uga dayataa waa khusuusiyaadkii rasuulka calayh isalaatu wasalaam waa wixii nebiga u gaarka ahaa waay waa qofku yidhioo kale nebigaan uga dayanayaa sagaal naagoodan guursanaya rasuulkaabu guursaday habkuma kala duwana kaika masalatun hal kaana yubaaxu lahu maa u bannaanaa atasawuju fi lixraami inuu ku guursado ixraam isagoo muxrim oo xaj ama cumro xarman nebigu isaga ma u bannaanayd inuu ku guursado calaa wajhayni baa ku sugan axaduhumaa laa maya licumuumi alxadiidi xadiidka caamnimadiisa aladii rawaahu muslimun uu wariyey can cumaan can rasuuli اllaahi salى اllahu عalيyه ali wasalam qaal waxa uu yidhi nebiga laa yankixu اlmuxrimu muxrimku ma nikaaxsado walaa yunkixu mana nikaaxo walaa yakhdubu mana doono laa yankixu ma nikaaxsado walaa yunkixu ma nikaaxo gabadhiisa iyo walaashiiyo ma nikaaxo walaa yakhdubu mana doono wاlmukhaaabu kan lala khidaabayana daakhilun fii umuumin fii cumuumi ayb wاlmukhaaطabu mukhaaطabkuna daakhilun mid gelaya weeyaan fii cumuumi mutacalliqi khiطaabihi cinda اlakariin khiaabkiisu waxa uu ku tacalluqayo cumuumkiisa ayuu dhex gelaya cinda alakariin yani nebigu markuu hadlaayo oo dadka la khiaabaya khiaabka isaga laftirkiisa waa muwajihu ku yahay wax ka saara ilaa laga hela maaha aljawaaza lixadiii bni cabaas qaarna waxay saxiix yeeleen inay u bannaanayd lixadiii ibni cabaas annahu sala allahu calayh ali wasalam tasawaja maymuunata ayuu guursaday wahuwa muxrimun isagoo xaj xaraman akhrajaahu walaakin yucaariduhu maa rawaahu muslim laakiin xadiidka ibnu cabaas waxaa ka hor imaanayo xadiidka uu muslim wariyey can maymuunata nafsihaa maymuuna nafsadeeda uu ka wariyey annahu tasawaja bihaa wuu guursaday wahumaa xalaalaani labadoodu xalaal ah wasaaxibu lqisati qisada qofka saaxibkeeda ahna yo aclamu bihaa kaga cilmi badan min alhayr hayr kaga cilmi badan yanii ninkii dadkan iyagu dhahayo nebigu isagoo muxrima waa guursan jiray qisada ibnu cabaas bay waxay ka qaateen maadaama nebigu ibnu cabaas leeyahay wuxuu maymuuno guursaday isagoo xarman ayay waxays yidhaahdeen waaba tan marka isagoo waa xugun uu gaar leeyahay dadka kale aan gaar u ka laakiin xadiidka ibnu cabaas mid kale oo maymuuna laftirkeeda weriso iyada kaga aqoon badan qisada ayaa meesha yaallo waana qisadanna waa ka soo hadalnaa dadka masأlaة وإida ragiba fii nikaaxi اmra'aةi wajaba calayha ijaabatuhu cala الصaxiixi cinda الأصxaab waidaa ragiba nebigu hadduu doono fii nikaaxi imra'atin haweenay nikaaxeeda hadduu jeclaysto wajaba calayha ijaabatuhu waxaa waajib ku noqonaysa haweentaa korkeeda ijaabatuhu inay yeesho calى صaxiixi sida saxiixa cinda alasxaab fayaxrumu calىa gayrihi khibatuhaa naagtaas cidaan nebiga ahayn inuu doontana waa ka xaaraam ayrkiis inuu doonaana waaba ka xaaraam mar haddii nebigu doonayba laba shay baa marka halkan uu ku sheego naag nebigu haddii uu haween damco uu doono nikaaxeeda waajib haweentaa waxaa ku inay aqbasho ayb maxaa yeele nebiga amarkiisu waxau keenayaa marka ayb wujuub kaanhu marka amar oo kale inuu yahay oo kale ayrkiis laakiin sidaas ma aha cid aan nebi ahayn hadduu haween damco ou doono hadday tiraahdo maya aniga ma kuma rabo bannaanku ka marayaan haweenta waajib waxaa ku ah inay ninkaa guursato ma la dhihi kara ilaa nebiga ayb nebiga waajib haweentaa waxay ku tahay inay guurkiisa yeesho ayb amaa kayruhu hadday diidda naagta nin kale waa doonan karaa masaladan marka masalo iyana khusuusi eh, takhsiisaadka ku soo daray masأlaة hal kaana yajibu calayhi an yaqsima linisaa'ihi wa imaa'ihi hal kaana masaladana marka waxay tahay nebigu waajib ma ku ahayd isaga naagaha badanoo uu qabo inuu tookada u cadaalad sameeyo oo bimacnaa yanii inuu u kala tookeeyo oo tan markuu hal la joogo midda kale hal tan kale hal tan kale hal sidaa waajibma ku ahayd isaga calaa wajhayni baa ku sugan waladii yadharu sida muuqanayso xooga badanna min alaxaadiidi ka muuqanayso alwujuubu waajib inay ku ahayd liannahu sala allahu calayh ali wasalam waxaa le nebiga lamaa marida markuu jiraday jacala wuxuu gudagalay yaduufu calayhinna naagaha marka inuu ku warwareegayo wahuwa kadalika isagoo sidaa ah xata sta'danahunna ilaa uu ka fasax qaatay haweenkiisii an yumarada in lagu baxnaaniyo fii beyti caaishata caaisho gurigeeda in markaa lagu sakaraadiyo radia allaahu canha faadinna lahu way u idmeen marka faadinna way u idmeen haweenkii lahu nebigay u idmeen yani wuxuu leey isagoo jiran inuu fasax doonto waxa keenaya waa waajib baa jiray ilaa haddaynanba inuu tookadu haddaysan waajib ku ahayn guriga caaisho iska fadhiisan laha iska dhaafi laha laakiin marka isti'daanka xilliga yimid baa wuxuu tusayaa buuleya ibnu kaiir waxaa ka muuqato waajib sida ummadoo kale ay ugu ahayd inay isagana ugu ahayd wa qaala abu saciid alistakhriyu waxa uu yidhi isagu asxaabulwujuuha shaaficiyadu ka mid ahaaye laa yajibu ma ku waajibaynin qasmiga liqowlihi tacaala turjii man tashaau minhunna wa tu'wii ilayka man tashaa turjii waa dib dhigaysaa man tashaau taad doontid adiga haweenkaaga ah minhunna yani haweenkaagii ah wa tu'wii ilayka waad soo dhoweynaysaa dhowaynaysaa waad dumaysaa man tashaa taad doonto aayaddan bay marka culimmada qaar badan waxay ka fahmeen qasmigu nebigu waajib inuunan ku ahayn miduu doonana waa iska dheeraynayaa miduu doonana waa la joogayaa intuu doono aayaddan marka waxay tusaysaa in nebigu qasmiga iyo tookaysigu waajib inuunan ku ahayn xadiidkiina maxaa lagu xambaarayaa marka xadiidka waxaa lagu xambaarayaa lixusni اlcishra nebiga isagoo inan waajib ku ahayn haddana iyaga quluubtooda inuu wanaajiyo aad u jeclaa dabcigiisa wanaagsan baa wuxuu keenay inuu u kala tookeeya haddana isagoo heli kara inuu iska dhaafo tookada saasay marka culamada jumhuurtu ay dhahaan isaga marka isagoo heli karo inuu saa yeelo aayadda laftirkeedana marka waa ku caddahay waman ibtagayta miman cazalta falaa junaaxa calayka tii aad fogaysay hadaad doonto wax dembiya xaraj iyo dhiba korkaaga ma ahanin laakiin isaga marka u kala tookay jiray si marka iyaguna ay u dareemaan nebigu inuu abaal ku leeyahay wax isaga aan waajib ku ahayn haddana inuu iskugu kalifayo wahaada kulluhu kan dhammaantiisa marka ibn saciid wuxuu yidhi fayakuunu min alkhasaa'is buu marka tan ka mid yahay cadamu wujuubi alqasmi calayhi marka wuxuu yidhi wahada kulluhu tafriicun weyaan tafriic calaa ana tawiijahu calaa ana tasawujahu guursigiisa isaga hal huwa bimansilati اtasari oo kale miya fii xaqinaa inaga xaqeenna siduu ka yahay amlaa ma sameeya calaa wajhaynina yani wuuu leeyahay guursigu uu nebiga haweenka guursanayo faraha badan ma waxay la mid tahay annaga addoommaha faraha badan annaga sida addoommaha ay noo yihiin oo kale miye isaga haweenka ou qaba ay u yihiin adiga addoonta aad marka tasariga ku addoommo badan haddaad eh, surriyaysato yacnii qasmi iyagu ma laha tookaysiga naag xor abaa ah ama addoommuhu iyagu ma lahan tooka tooko iyo in la kala siiyo ma laha marka masaladu taasay ku dhisan tahay buu leeya annaga say addoomuhu noo yihiin miya isagu ee haweenka u guursanayo guursigiisu sidaasoo kale miya taasay ku dhisan tahay laba wej baana ku jirtuu leeyahay mas'alatun wa actaqa safiyata safiya ayuu xoreeyey nebigu sal slam wa jacala cidqahaa sadaaqahaa xoraynteedaas ayaana mahar uga dhigay kama habata dalika fi saxiixayni can anas faqiila macnaa dalika waxaa la yidhi annahu actaqahaa waa xoreeyey wa sharada calayha wuxuu korkeeda ku shardiyey an tatasawaja bihi in markaas yacnii ay guursato oo isagu uu guursado fawajaba calayha alwafaa'u waxaa waajib ku noqday marka inuu u oofiyo bishardi ugu oofiyo yanii inuu soo guursado xoreeyana shardi buu ku galay bay leeyihiin wa qiila waxaa la yidhi jacala nafsa alcidqi sadaaqan horaynta laftirkeeda ayuu uga dhigay meher waana sida saxda ah wasaxa daalika bikhilaafi hayrihi sidaa baana ansaxdayoo in xorayntu inay mahar noqoto xorayntu haween la xoreeyaa xoraynta waa shay macnawi ah shay hadda ciwad oo yacni bedel aqbali karo beec aqbali karo iyo yani shay marka la arkaayo mu xisi ah aha waa macnawi ayb marka nebiga haweentaa safiya wuxuu mahar uga dhigay inuu xoreeyadaas waxaa marka ansaxaysa uu leeyahay wasaxa dalika bikhilaafi hayrihi marka taasi way ansaxday dheheen qoladaani laakiin hayrkiis uma ansaxaysan naag addoonan xoraynayaa meherna xorayntaasaan uga dhigayaa innaga nooma ansaxaysa lakiin isaga waa u ansaxaysa wahuwa ikhtiyaaru اlhazaaliyi waa sida hazaali doortayna ikhtiyaar اlhazaali qultu yushkilu calaa haada kan waxaa ishkaal gelinaya maa xakaahu tirmidiyu can ishaaficiyi muxuu ka sheegay shaafici annahu jawaza dalika liaxaadi اnnaas shaafici waa banneeyey naag in meher looga dhigo xornimadeeda meher in looga dhiguu banneeyey liaxaadi اnnaasi buuna u banneeyey wa huwa wejhu mashhuur waana wej mashhuur oo shaaficiyada agtooda mashhuurka ah marka madhabkii shaafici baaba waxaa laga soo naqliyeyba sidan masaladan marka nebigu inaynan gaar u ahayne kayrkiina wax ku guursan karo bal waxaa weeyaan malaayiin dollar iyo qofka xornimadiisa xornimadaa muhiimsan see marka xornimadii xornimo xorayntii meher ma gasho see loo dhahayaa marqofkan haddii la dhihi lahaa hal milyanoo dollaraa lagu siinaya iyo addoonnimadii baad ka xoroobaysaa waxaa laga yaaba addoonnimada inuu ka xoroobu qaadanayaa qofka macan wax marka muhiim ah waqiila waxaa la yidhi actaqahaa bilaa ciwadin nebiga waa xoreeyey ciwad la'aan watasawajahaa bilaa mahrin waana guursaday mahar la'aan laa fi lxaali wakhtigaas maya walaa fi lma'aali iyo dambana maya wahuwa almaxkiyu can abi isxaaq ayaa laga xikaayooday abi isxaaq shiiraazi alfiroza abadi waqadaca bihi alxaafid abu bakrin sidaa buu gooyey saxaabu bnu salax nawowiyu qultu wawajaha shaykhu abuu camrin wuxuu tawjiihiyey qowlahu wajacala cidqahaa sadaaqahaa saan buu u tawjiihiyey bimacnaa annahu lam yumhirhaa mahar uma samayninoo ma maharsaynin hayra annahu actaqahaa laakinahu actaqahaa wuu xoreeyey fayakuunu ka qowlihim wuxuu la mid yahay aljuucu zaadu man laa zaada lahu aljuucu baahidu zaadu man laa zaada lahu waa nin aan sahay haysanin sahaydiis baahi iyadaa cunto ah markamaahan cunto sidaasoo kale weeyaan buu leeyahay yani waxaa weeyaan macnuhu wajacala cidqahaa sadaaqahaa marka lale xoraynteediibuu meherkeedii ka dhigay bimacnaa wax mehera ma siinin wey laakiin waa xoreeyaa laga wada meher ma siinin safiya laakiinse waa xoreeyey ee xorayntiibaa mahar ah laba jumlo kaley kala tahay fayakuunu ka qowlihim oo kale weeyaan aljuucu baahidu zaadu man qof sahaydiisu ay laa zaada lahu sahay aan wadanin yani ninkii aan sahay wadanin wuu baahanayaa w saasoo kale waqiila bal amharahaa jaariyatan gabar buu mahar u siiyena waa la yidhi addoon ah kamaa rawaahu lbayhaqiyu biisnaadin hariibin laa yasixu alqismu araabicu qaybka afaraad makhtusa bihi wax nebiga lagu gaar yeelay oo min alfadaa'ili fadaa'ila duuna hayrihi hayrkii aan la siinin fadaa'il nebigii lagu khasisay hayrkii aan lahayn famin dalika waxaa ka mid ah ana aswaajahu naagihiisa ummahaa anna aswaajahu xaasaskiisu ummahaatu lmu'miniin waa ummahaatu lmu'miniin qof kale hadda naagtiisu ma noqonayso umulmu'miniin umm-, ma la dhihi karo laakiin nebiga naagihiisa umm-, mid kastaa umulmu'miniin bay ahayd qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim waaswaajuhu ummahaatuhum nebiga xaasaskiisuna waa mu'miniinta hooyooyinkood wamacnaa haadihi اlumuumati hooyanimadanna macnaheedu waxaa weya alixtiraamu ixtiraam waطaacatu daaco wataxriimu اlcuquuqi iyo yacnii in lagu caasi noqdaa xaaraantinimadeeda wa wujuubu tacdiimi weynayntooda yani weynaynta waajibnimadeeda laa fii taxriimi banaatihinna ma aha hooyadaa waa marka lagu leeyahy gabdhahay dhalaan lama guursan kara ma laga wado marka sidaa maaha adiga hooyadaa yanii ku dhashay gabadheeda waa walaashaa ma guursan kari saasoo kale maaha ummahaatulmu'miniin iyaga gabdha hadday dhalaan ixdaa ummahaatulmuminiin mid ka mida gabarh ay dhashay qof muslima waa guursan karaan dhinacaas maaha uu leeyahay wajawaazi alkhalwati bihinna walaa jawaazi alkhalwati bihinna in lala gooni noqon karo guri qol lala geli karo waa hooyaday qol baan la gelayaa inay bannaan tahay ma aha ummulmuminiin waa tahay laakiin lalama khalwoon karo lalama safri karo keligeed walaa tantashiru اlxurmatu ilaa man cadaahunna iyaga wax ka soo harayna xurmadu uma intishaarayso uma faafayso yani agga tacdiimka ayay hooyo ka tahay macnaha baa loo jeedaa dadka qaarkood oo ummadaha isticbaadsado dadka addoonsado ayaa waxay yidhaahdaan mashaayi dadka qaarkood mashaayikh lagu sheego ama duruqiyiin ha ahaadaan ama kayrkooda ha noqdaane yaa waxaa jiro yacni sheikh awaan uu guursaday lama guursan karo ayb waxaanoo dhan marka waxaa weeyaan naagta uu qabo hooyadaayoo kale waayo lagu leeyahay xaggee hooyadaa ka noqonaysaa waa xug nebiga u gaara waayo waaswaajuhu ummahaatuhum alla uu yidhi yaa marka yacni in la tallaabiyo ogolna ayb wax saxa maaha markuu furo ciddo dhammaysato waa la iska guursan karaa waa iska khuraafaad waxyaabahaas ayb whal huna ummahaat اlmuminiin calى wajhayni whal huna ma yihiin iyagu ummahaat اlmuminiin calى wajhayni صaxaxuu almanca wahuwa qowlu caaئiشha radi اllahu canha whal huna ummahaat اlmuminaati wahal hunna ma yihiin iyagu haweenka nebiga ummahaatulmu'minaat naagaha mu'minaadka aana hooyooyin mu yihiin ummahaatulmu'miniin baa la yidhi almuminiin waa jamcu mudakar saalim marka wuxuu leeyahay haweenku ma soo gelayaanoo haweenkan muslimaadkaa ah hooyooyin mu u yihiin calaa wajhayni saxaxu almanca waxay saxiix yeeleen inaynan u ahayn wahuwa qowlu caaisha weeyaan buu yidhi radia allaahu canhaa ibnu sacad dabaqaadka wuxuu ku wariyey bayhaqi can masruuq naag baa waxay tiri caaisho ku tiri yaa ummah faqaalat lastu biummiki hooyadaa maahi aniga ana ummu rijaalikum nimankiinaan aniga hooyo u ahay saasay caaisha tihi daara qudnina fi lmukhtalif walmukhtalif buu ku wariyey waxay u baahan tahay marka tasxiixeeda iyo sugnaanshadeeda in la ogaado calaa kulli mas'ale marka khilaaf ka jira inay tahay buu ibnu kaiir baraarujiyey laakiin mas'ale usuuli ah bay dabada ku haysaa marka tan hadda ogow wa hada tafriicun calى ana jamca almudakari الsaalimi hal yadkhulu fiihi الnisaa jamcu lmudakaru saalimka haddii lagula yani khidaabku ku yimaado naaguhu ma soo gelayaan mase ma soo gelayaan ayb wahiya muqararat fi اlusuul iyadana waa mas'ale marka usuulka baabulamri iyo meelaha marka lagu jiro yaa looga hadlaa wahal yuqaalu fii ikhwatihinna walaalahood haweenkii nebigu qabay walaalahood ma la dhihi karaa akhwaalu lmu'miniin muminiinta abtiyaalkood ma la dhihi karaa fiihi nisaacun dood baa ka taagan taas wاlnasu jawaasuhu naskuna waxaa weeyaan inay bannaan tahay shaaficiyada agtooda dhexdooda wahal yuطlaqu calىa banaatihinna akhawaat اlmu'miniin gabdhahoodana ma la dhihi karaa akhawaat اlmu'miniin maadaama iyagu hooyooyin la yidhi gabdhaha ay dhalaanna mu'miniinta walaalahood waay ma la dhihi karaa nasa shaaficiyu wuxuu caddeeyey fi lmukhtasari ayb mukhtasar اlmusani laba mukhtasaraa jirta mukhtasar اlmusani mukhtasar albuwayطi kan badanaa wax laga soo guurguuriyo oo yacnii badan shaa'ican noqdayna oo kutubtan dambeo shaaficiyada ay gelaysa isaga waa mukhtasar اlmusaniga sida badan buwayqigu isagana mukhtasar buu leeyahay meelayna ku kala gedisan yihiin labadooda waxa ay soo guuriyaanna waa min alyani eh, qowluljadiidka weeyaan waxay soo guuriyaan labadooda ilaa waxay ahayn ardaydii shaafici ee masar buwayqina waaba ninka dhaxlay majliskii shaafici shaafici markuu dhintay kursiga isagaa fadhiistay nas shaaficiyu fi lmukhtasari calaa jawaasihi inay bannaanta u caddeeyey wajawazahu bacdu asxaabina way banneeyeen wamanaca minhu aakharuuna kuwo kalena way manciyeen waqad ankara bnu sabaaq wagayruhu dalika cala lmusaniyi buu ku inkiray waqaaluu halaun bay dhaheen b wbilahi towfiiq sal اl slam alaa nabiyina mxamedi wala alih